رياض الصالحين ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بدأ بكتاب الأربعين وانتهى بسنن الصحيحين يسر الله الاتمام والإكمال ورزقنا الإخلاص والقول والعمل إنه سميع مجيب الدعوات مجلس ولا مجلس كي تضبع الإحدانات مجالس المركة iyo sharaxa kooban ee kitaabka riyaad saalixiin waana majliski insha allahu tacaala u dambeeyey kitaabka majaalistiisa aan ku dulmaray dulmarka ku sameyneynay ilahay fadliga subxaana wa tacaala waxaan kusoo jirnay baabu bayaani maa acadda allahu tacala lilmuminiina fi ljanna rabbi subxaana wa tacaala wuxuu u diyaariyey muminiinta jannada gudaheeda ayaan kusoo jirnay xadiidka kun iyo sideed boqol iyo sideetanaad can jaabir bn cabdillahi waxaa laga wariyey radia allahu taala canhuma qala wuxu yiri jaabir qaala rasul rasulka wuxuu yihi sala allahu alayh ali wasalam inamaa in kale ma ahan yakul wuxuu cuni ahlu ljannati qaala wuxuu yihi qaala rasul rasulka wuxuu yihi sal l slam yaakul waxay cunayaan ahlu ljanati ahlu jannada fiiha jannada gudaheeda ay wax ku cunayaan wayashrabuuna cabitaanna way cabayaan walaa yataqawatuuna ma saxaroodaan walaa diif iyo waxawey xaaka ama qaaxa lama mxu kama imaado oo ma xaakoodaan mana diifoodaan walaa yabuuluuna mana kaadiyaan walaakin warka lagu laabaya acaamuhum cunadooda daaka ee ka isagay cunayaan ay cabayaan jushaa-un waa oo ka miski miskiga udugiisa oo kale ah ama soo bixitaankiisa yulhamuuna waxaa lagu hanuuninayaa atasbiixa tasbiixda iyo takbiir allahu akbarta kamaa yulhamuuna sidii lagu ilhaamiyo annafasa neefta weyaan sida ay u neefsanayaan si saas oo kale sahalka ah ayuu rabbiga subxaana watacala ugu ilhaaminayaa inay tasbiixda oo subxaana allah ay la imaadaan weyaan rawa muslim xadiid kun sideed boqol iyo ko iyo sideetanaad can abi hurayrata waxaa la wariy cbdillah sakidawsi qala wuxu yhi abu hurayra qaala rasul rasulka wuxu yhi sal l slam qaala allahu tacala alla wuxuu yidhi waa xadiidu lqudsi acdadtu waxaan u diyaariyey licibaadii addoommahayg asaalixiin ee susuuban allahuma ijcalna minhum yaa rab maa laa caynun raat iluaynan arkin maa laa caynun iluxaynan ra-at arkin walaa udunun dhegna samicta aynan maqlin walaa khatara aanan kusoo dhicin calaa qalbi basharin qof bini aadamna qalbigaan kusoo dhicin weyaan waqra waxaad akrisaa inshitum haddii aad doontaan falaa taclamu ma ogsoona nafsu naf ma garanaysa maa ma garanaysa nicmo iyo khayr ukhfiya loo qay lahum ayaga oo min qurati acyunin ilqabowsi ah muttafaqun caleyh xadiidkaas qudsiga ahna rabbiga subxaana wa tacala wuxuu caddaynayaa in adoomihiisa susuuban ilaahay subxana wa tacala aan ka baryay inaan ka mid noqone wax ilaa aynan arkin dhegna aynan maqlin wanaagooda iyo qiimahooda bini aadan qalbigiina aan kusoo dhicin inuu rabbi u diyaari subxaana wa tacaala saas ayuu rabbigeen subxaana wa tacala cadaynayaa aayadda qur-aanka oo ilaahay ule subxana wa tacala falaa taclamu nafsu ma akfiya lahu min qurata acyunin saasna waxuu nabigeen u akhriyay calayhi salaatu wasalaam wacan waxaa laga wari xadiidkaas abu hurayra wacanhu waxaa laga wari abu hurayra radi allahu ta anu arda waa xadidku sideed boqol iyo laba iyo sideetanaade qala wuxuu yihi abu hurayra qaala rasul rasulka wuxu yhi sal l slam awalu zumratin kooxtan u horeysa oo yadkhuluuna galayaan aljanata jannada la galayaan calaa suurati alqamari dayax suuradiisa oo kale ay leeyihiin xagga quruxda iyo iftiinka iyo dhalaalka leylat albadri habeenka afariy tobanaadka jooga uma kadibna aladiina kuwa yaluunahu la xiriiraan calaa ashadi kowkabin xidig kan ugu darnaan badan duriyin aifi oo fi samaai samada gudaheeda muxuu ama samada ka kan ugu ifitaanka badan ugu darnaanta badan agga ifitaanka ayay la tooyihiin fi samaai samada idaatan xagga iftiinka weyaan iftiinka xaggiina waxaa weyaan kooxda labaad ayadna xidig aad u ifa oo samada ku yeela oo kale ay u ifayaan oy mxuu aha u dhalanayaan weyaan laa yabuluuna ma kaadiyaan walaa yataqawatuuna ma saxaroodaan walaa yadfaluuna ma candhuftufaan walaa yamtakhituuna madiif madiif madiif kama imaado amaba xaaka kama timaado amshaatuhum shanlahooda way ku shanlaysanayaan adahab waa dahab weyaan warashxum dhididkoodan almisku waa miski catarkaas udgoonka badan weeyaan wa majaamiiruhum waxyaabahan ay ku unsadaanna qalabkan lagu unmi lagu unsado oo muxuu ah unsiga lagu ridana waxaa weyaan aluluwatu waxaa weeyaan cuudka cuudutiibka loo yaqaano aswaajuhum xaasaskooda alxuuru waa kuwa indhaha weyn alxuuru kuwa cadaanta badan weeyaan alcinu ee indhaha waaweyn waa gabdhaha xuurulcinka weeyaan ala khalqi rajulin qof abuurkiisa oo kale waaxidin ay yihiin calaa suurati abiihim aabbahood suuradiisa aadamu ahaa calaa suurati abiihim aabbahood suuradiisii aadamu ahaa ayay la tooyihiin weyaan calaa suurati abiihim aabbahood suuradiisa ayay muxuay leeyihiin aadamo ahaa saas weyaan situuna diraacan lixdan dhudhun fi samaai samada ayay muxuuha dherarkooda u yahay weyaan muttafaqun caleyh kuwaana marka jannada kooxyaha galayaan ama kooxa ilahi subxana wa taala u qadaray sidaas ay ahaanayaano waxa weeyaan koox koox ayuu nabigeena sal alla alay waslam u tilmaamay qaar muxuu ahay iftiinkooda uu dayaxa la tooyahay weliba afar iy tobanaad jooga iyo qaar xidiga aadka u iftiima muxuu ahaa la nooca ayuu nabigeena cadayy sal alla alay slam xagga iftiinka inay muxuu ahay saxaroonaynin inayna kaadinaynin inay candhuuf tufanaynin dahab ay ku shallaysanayaan dhididkooda uu muxuu miski yahay unsigooda uu yahay catarka kan ugu wanaag badan ama unsi kan ugu wanaag badan xasaskooda ay xulcin yihiin qalbigooda muxuu aha qof qalbigiisao kale aad la tooyahay waxaa weyaan nabi aadam suuradiis dhirarkiisa ay leeyihiin saas ayuu nabigeen cadayna sala allahu aleyh waslm mutafaqun caleyh wa fii riwaayati riwaayad oo lilbukhaari bukhaari usugnaatay iyo wa muslim imaa muslim ay isku waafaqeen ama ay soo wada wariyeen aaniyatuhum weelasha ay wax ku cunayaan fiiha jannada gudaheeda addahabu waa dahab weyaan warashxum dhididkooda almisku waa miski weyaan walikuli waaxidin mid la arko minhum ka mid a zawjatani laba xaas ayuu leeyahay yuraa la arka muqu suuqihimaa gomadooda dhuuxa ku jira laga arka min waraai lami hilibka dushiisa laga arko weyaan sida muraayadi oo kale min alxusni wanaag iyo qurux dartii la khtilaafa baynahum isma khilaafayaan walaa tabaaqud isuma carunayaan quluubuhum quluubtoodana qalbun waaxidun hal qalbi yusabixuuna way u tasbiixsanayaan way hufayaan oy nasahayaan allah alla weyne bukratan aroortii wa cashiyan galabti weyaan saas ayuu nabigeen cadayna sala allahu caleyhi wasalam marka zawjatan laleeyahayna ma ahan in labadaa khaas ay ku yihiin labadaas ayaa sifada goonida lah saas ayuu nabigeena cadaynaa sal alla ly slm qowluhu calaa khalqi rajulin uu yidhi rawaahu bacduhum barkood waxay wariyeen bifati lkhaai khaaoo la ee wa iskaani laami calaa khalqi wa bacdum barkoodna bidamiha oo yidhi hadan calaa khuluqi oo dabiicad iyo abuur la yidhahdo wakiilahuma saxiixun labadaba saxiix weeyaan xadiid kun sideed boqol iyo saddex iyo sideetanaad an muqiirata ibni shucbat waxaa laga wariyey saxaabiga jaliilka ah radia allahu tacala anu arda can rasuuli rasulka wuxuu ka wary sal sl qal nabigan wuxuu yidhi sa'ala muusa nabi muuse ayaa weydiisay rabbahu rabbigiis ayuu weydiistay muxuu weydiistay nacam ma adnaa ahl maa adnaa ahli ljannati manzilatan ma adna ahl ljannati ahli jannada muxuu ahaa maxaa ugu hooseeya manzilatan xagga booska qaal wuxuu yidhi huwa isaga nabi muuse ayaa weydiiyey rabbiga subxaana wa tacala uu leeyahay ahlu jannada kee ugu hooseeyo oo agga martabada ugu lidan markaasaa wuxuu yidhi qaala wuxuu yihi rabbiga subxaana wa tacaala huwa isaga rajulun waa ninoo yejiu imaan doona bacdamaa udkila goorta la geli kadib ahluljannati ahlu jannada aljanata jannada fa waxaa loo dhihi doonaa udkhul aljannata jannada gal fa yaquul wuxuu dhihi ay rabbiyow waqad nazala waqad nazala iyada oy degeen annaas dadka manaasilahum ow akhaduu ay qaateen aakhidatihim akhadaatihim cafwan waqad nazala iyadoo ay degaan manaasilahum annaasu dadka manaasilahum guryahooda iyo boosaskoodii wa akhaduu ay qaateen aakhidaatihim boosaskooda ay qaateen xageenka ka geli weeyaan fa yuqaal waxaa loo dhihi atardaa miyaad raali ku noqoni an yakuuna laka inuu ku sugnaada milu mulki malikin min muluki dunya mila mulki malikin boqor boqortooyadiis oo kale oo mamiliku dunya adduunyada boqoradeeda ka mid ah intiisoo kale in lagu siiya ma oo raalli ku tahay weeyaan fayquul wuxuu dhihi radiitu rabbi rabbi waan ku raali noqday fayaquul wuxuu dhihi marka rabbigeen laka adiga ayuu ku sugnaa daalika boqortooyadaas iyada iyo wuxuu lahaa iyo wamiluhu isagoo kale iyo wamiluhu isagoo kale iyo wamiluhu isagoo kale iyo wamiluhu isagoo kale iyo wamiluhu isagoo kale weyaan waa taqriiban miluhu iyo miluhu iyo miluhu shan jibaar weyaan marka kii hore iyo shan kale fayaquul wuxuu dhihi fi lkhaamisati radiitu rabbi rabbi waan raali noqday fayaquul wuxuu leeyahay rabbiga subxana wataala kade ayay ku sugnaaday iyo wa cashrata amhaalihi iyo toban laabkeed ayay ku sugnaatay weyaan shanta iyada ah toban laabkeed kusii dhufo marka walaka waxaa ku sugnaaday mashtahat waxay jeclaatay nafsuka naftaada awaladat caynuka ishaada ay ku qabowsatay fayaquul wuxuu dhihi radiitu rabbi rabbi waa hal noqday qaala wuxuu yihi rabbi nabi muuse dhihi faclaamkan u sareeya qaala wuxuu yihi nabi muuse rabbi rabbi oo faclaamkan ugu sareeya mansilatan xagga booska qaala wuxuu yihi ulaaika kuwaas aladiina ku weyaan aradtu aan doonay arastu ayaga ayaan doonay weyaan ayaga ayaan rabaa ayaga ayaan jeclahay qarastu waxaan ku talaalay oon ku beeray oon ku abuuray karaamatahum karaamadooda biyadii gacantaydo wa khatamtu waxaan ku khatimay calayha wa khatamtu waan ku daboolay calayha falam tara caynun ilma arkin walam tasmac udunun dhegnama ay maqlin walam yakhtur kuma soon dhicin calaa qalbi basharin qof bini aadan qalbiga weeyaan rabbiga subxaana wa tacala marka nicmadaas weyninka badan ayuu muminiinta u diyaariyey allahuma ajcalna minhum ya rab alcaalamiin rawah muslim xadiidka kun sideed boqol iyo afar iyo sideetanaad can ibn mascuud waxa abdulahi bn mascuud radi allahu taala an qal abdulahi bn mascuud qaala rasul rasulka al wuxuu yiri sal slm innii aniga la aclamu waxaan ogahay aakhira ahli naari ahli naarkan u dambeeyo khuruujanka bixitaan laga soo bax minaa xaggeeda iyo wa aakhira ahli ljanati ahli jannatkan u dambeyo dukhuulan gelitaan jannada la gala weeyaan rajulun waa nin oo yakhruj kasoo bixi doona min naar kasoo bixi doona xabwan isagoo gurguurani fa yaquulu wuxuu dhihi allahu alla weyne caza wajalla dhihi idhab fadkhul iljanata jannada gal fayaatiha markaasu jannada imaani fa yukhayaru ileyh waxaa loo moodsiini oo uu moodayaa annaha iyada malaa inay buuxda fayrjicu wuu laabanaya fayaquul wuxuu yaa rabbi rabbiyow wajadtuha jannadii waan la kulmay malaa iyadoo buuxda fayaquulu allahu caza wajalla alla weyli markaasuu dhihi lahu isaga idhabtag fadkhul jannata hahay idhabtag fadkhul janata jannada gal fayaatiha wuu imaana fa yukhayaru waxaa loo moodsiini annaha malaa inay buuxda fayarjicu wuu laabana fayaquul wuxuu yaa rabbi rabbiyow wajadtuha malaa iyadoo buuxda ayaan la kulmay fayaquulu llahu caza wajal wuxuu dhihi idhabtaka oo fathu ljanat jannada gal mar saddexaad fa ina laka ada ayuu kuu sugnaaday mila dunya addunyada oo kale aasharata wa casharata amhaaliha iyo toban laabkeed adduunyada iyo toban laabkeed ayaa kuu sugnaaday weyaan aw ina laka ada ayuu kuu sugnaaday mila casharata amhaali dunya adduunyada toban laabkeeda oo kale ayaa kuu sugnaaday weyaan fayaqul wuxuu dhi tasharu bi miyaad igu jeesaysaa oo amaba tadxaku bi miyaad igu qoslaysaa rabbi wa anta adigan almalik adoo boqor a rablcaalamiin miyaad igu qosli ood igu jeesjeesi qaala wuxuu yidhi falaqad ra-ytu arkay rasuul allahi aan arkay sal slm daxika isagoo qoslay xataa badad ilaa ay ka muuqata nawaajiduhu goosdameedyaalkiisa goosdameedmicyihiis cafwan xataa badad ilaa ay ka muuqata nawaajidahu micyidiis weyaan micyaalkiis ama goosdameedku waa tirada labadaba lagu sheega fa kaana wuxuu yaquulu mid yihahda dalika ka isaga nabiga mid ah yuu ahaan jiray dalika isaga ah adnaa ahli ljannati ahli jannada kan ugu hooseeya manzilatan xagga booska ayuu ahaaday wey muttafaqun caleyh marka boqortooyada iyo mulkigaas aan la kala dadkaas ahlu jannaha ayuu rabbiga subxaana watacaala u qoray rabbigeen ayaa ku karaamay rabbigeen ayaa siiyey ilahay waxaan ka baryana subxana watacala inuu kuwa naga mid yeelo allahuma jcala minhum ya rab alcalamin waalidina waihwaana wa jamiic almuslimiin ya rab alcaalamiin xadid kun sideed boqol iyo shan iyo sideetanaad can abi muusa alashcari waxaa laga wariyey ana nabiya nabigeena sal sl nabigeen wuxuu yihi ina lilmumini qofka muminka ayuu usugnaaday fi ljanati jannada gudaheeda ina lilmumini qof muminka ayay usugnaatay fijanati janada gudaheeda la khaymatan tenda oo min luluatin jawhar ka samaysan waaxidatin hal jawhar mujawafatin ee gudaha laga duleeliyey uluhaa oo gudaha ka banaan uluhaa dhirarkeedana fi samaai samada oo kor ay u dheertay situuna maylan waa lixdan meel mayl lilmumini muminka ay usugnaatay fiiha teendhada mxuu ahaa lulu iyo jawharta ka samaysan fiiha gudaheed ahluna reera yatuufu calayhim wuu dulmari uu ku wareegi almumin qofka muminka falaa yara bacdun barkood ma arkaya bacda marka kale muttafaqu caleyh almaylu sitatu alaaf dirac lix kun oo dhodhan weeyaan xadii kun sideed boqol iyo lix iyo sideetanaad can abi saciid khudri waxa lg radi allahu taala arda abi saciid sacad ibn malik ibn sinan weeyaan radi allahu tacala an arda abi saciid ah ana nabiya nabigeena sal allah alay slam ahay can nabi wuxuu ka wari sal sl qal nabigan wuxuu yihi ina fi ljanati jannada ayuu kusugnaaday shajaratan geed ayaa ku sugnaatay yasiiru u socon aljawaad ee weliba aadku u dheereeyo almudmari ee la boglaalay asariici deg dega u ordi miata sanatin boqol sano maa yaqdacu usan goynaynin faras boglaalan oo waxaa weya degdegi oo fardahana kaba sii ficnaa ayaa u soconi boqol sano inta loo socda marka qofku muminka ayaana iskala siduu nabiga aleh sl sl geedka isaga mutafaqun caleyh warawayaahu waxay ku wariyeen buhari muslim fi saxiixayn saxiixeynka aydan min riwaayati abi hurayrata radia allahu tacala arda qaala inuu yiri abi hurayra yasiru raakibu qofka socda wuu soconi qofka qofku wax saaran wuu soconi fi dila harkeeda miata sanatin boqol sana laa yaqachu uusan goynaynin wa canhu waxaa laga wariyey abi saciid alkhudri radia allahu tacala anhu arda wa canhu waxaa laga wariyey abi hurayra ayaa u dambeeye can inabi wuxuu ka wari sal sl qal nabiga inuu yidhi ina ina ahla aljanata ahla jannada la yataraauna waxay istusaan ahla alghurafi dadka qololka iyo dabaqyada u saaxiibka oo ahalkeeda ah min fowqihim ayaga ka sareeya kamaa taraa-una sidaad isu tustaan ood farta isugu fiiqdaan alkowkaba xidiga aduriya ee iftiinka badan alhaabira ee ku fogaaday fi ufuqi jihooyin ku fogaaday oo min almashriqi qorax kasoo bax amaba aw min almaqhribi ama qorax u dhaca litafaaduli maa baynahum si inta udhexaysa sida ay u kala sarayso u kala fadli badan tahay darteed ay isu tusayaan weyaan qaalu waxay yaa rasul rasulka allow tilka manaasil ambiya taa boosaska nabiyaalka miya laa yabluqa uusan gaarin hayruhum ayaga waxaanan ahayn qaalu waxyir balaa ha inay ayaga ay ahaanin iska dhaafi waayihiin weyaan inay ayaga kale ay yihiin nacam amaba aan ku noqdo qaalu waxay yaa rasul rasulka allow tilka taas manaasil ambiya ambiyada muxuuha boosaskooda miya laa yabluqha hayruhum hayrkood uusan gaaraynin qaalu waxyir balaa ha way gaarayaan keyrkood oy gaarayaan oy gaarayaan waladii alif baan ku ragtay nafsi nafsayda biyadii gacantiisa ku sugan tahay rijaalun waa rag oo aamanuu rumeeyey billahi alla oo sadaqu lmursaliin mursaliintana rumeeyey ilaahay rusushu soo dirayn rumeeyey waxa weeyaan ilaahayna rumeeyey kuwa iyaga ayaa halkaas gaara saas ayuu nabigaan cadayna muttafaqun caleyh marka ahlu jannada saasay u kala saneeyaan waa rabbi ilahi subxaana wa tacaala walalaakhiratu akbaru darajaati wa tafdiila xadii kun sideed boqol iyo hahay xadii kun sideed boqol iyo iyo sideed iyo sideetanaad xadiidka hore wuxuu ah kan ka horreeyey kun sideed boqol iyo todoba iyo sideetan ayuu ahaa kii ka horreyn wuxuu ah kun sideed boqol iyo lix iyo sideetan saas ayuu aha weya nambarka haddii aan khalday haliska eego xadiidka horean akhrin kun iyo sideed boqol iyo saddex iyo sideetan kun sideed boqol iyo afar iyo kun sideed boqol iyo shan iyo sideetan kun sideed boqol iyo lix iyo kun sideed boqol todoba iyo sideetan xadiidkan marka waxaa weyaan hadda aan akhrin doonno waa kun sideed boqol iyo sideetan iyo sideed an abi hurayrata waa radi allahu ta an arda cbdirman skhdawsi ana rasul rasulka sal sl qal wuxuu yihi laqaabu e, qawsin fi ljannati khayrun mima tatlucu calayhi shamsu aw taqrub hahey laqaabudaas waa miqdaar oo kale laqaabu qawsin qaansa qadarkeed oo fi ljannati jannada gudaheed ahaaday ayaa khayrun ka khayr badan mimaa ka khayr badan shay talucu shay kasta o talucu ay usoo baxdo aleyh dush ashamsu qoraxda oo taqrib ama ay ka dhacdo ayaa waxaa weyaan hal qaanse inta la dhigo ama qaanse qadarkeed oo jannada gudaheeda ka qiimo badan oo ka khayr badan weya mutafaqun aleyh xadii kun sideed boqol iyo sagaaliy sideetanaad can anas waxaa lagu uri maliki radi allahu taala an arda ana rasul rasulka al sal sl qal nabigan wuxuu yidhi ina fi ljanati jannada gudaheeda ayuu ahaaday suuqan suuq yaatuunaha ay imaanayaan kula jumcatin jumca waxaa weeyaan jumcada yani qadar jumca waa qadarkii laga hadlay ee salaad iyo jumco iyo baabkaas jannada gudaheeda kama jiro weyaan camalka waqtigiis waa dhamaaday taxbiixda iyo waxyaaba lamidnaan kahayn oo ilaahay ku ilhaamina fatahubu kadibna waxaad dhabato oo dhaqaaqdo riixun riixu shimaali dabeesha shimaalka oo waqooyi ka imaado oo carabta aad ay u jeclaan jirto roobka iyo waxyaabaha khayrka ah inta badan wada weyaan fataxdu kadibna waxay ku shubaysaa fii wujuuhihim wajiyaalkooda amaba ay dhabanaysaa oo ay maraysaa fii wujuuhim wajiyaalkooda wa hibaabim dharkooda fa yasdaaduuna way kororsanayaan xusnan qurux xusnan wanaag iyo wa jamaalan qurux ay kororsanayaan fa yarjicuuna waxay u laabanayaan ilaa ahlihim reerkooda ay u laabanayaan waqad isdaadu qad isdaaduu iyagoo kororsaday xusnan wanaag iyo wa jamaalan qurux fa yaquulu lahum ahluhum reerahooda waxay uleeyihiin wallaahi baan ku dhaarane laqad isdadtum waad kororsateen xusnan wanaag iyo wa jamaalan qurux weeyaan fa yaquuluun waxay dhehayaan waantum adinkana wallahi baan ku dhaarnayn laqad zatum waad horraysteen bacdanaa gadaashanaga xusnan wanaag iyo wajamaalan rawahu muslim marka tajdiid iyo qurxin iyo wanaag ayaad rabbi subxaana watacala daaiman abadan ahlu jannada u wadaa weyaan xadiid kun sideed boqol iyo sagaashanaad can sal bn sacdi sacdi waxaa la wariyey radia allahu taala arda ana rasul rasulka a sl sl qal nabigan wuxuu yidhi ina fi ljanati janna gudaheeda ayuu ahaaday amaba ina ahla ljannati ahlu jannada la yataraa'awna way istusayaan waa istusaan algurafa qolalka oo fi ljannati janna gudaheeda ahaaday ka sarreeya kamaa tarauna stusaan alkowkaba xidiga fi samaai samada ku yeela xidig fulan waa kaa maqal xirki amaba kii salaada mxuu aha loogu toosaayey amaa ilaa dalika sida istusaan oo kale isustusaan way muttafaqu caleyh xadiidka kun sideed boqol iyo kow sagaashanaad canhu waxaa laga wariyay sahl bn sacdi saacidi radia allahu taala arda qal wuxuu yidhi shahidtu waxaan xaadiray min rasul rasulka al xaggiis ka xaadiray majlisan boos ayaan xaadiray iyo meel la fadhiyey wasafa uu ku sifeeyey uu tilmaamay fiihi booskaas isagoo fadhiya aljanata jannada xata intaha ilaa uu ka dhamay uma intaa kadib qaal wuxuu yidhi fi akhiri xadiidi xadiidkiis intu dameeyey wuxuu ku sheegay nabigeenna fiiha jannada gudaheeda ayuu ahaaday maa laa caynun ilwaxaynan ra'at arkin walaa udunu dhegna samicat ayn maqlin walaa khatar aanan kusoo dhicin calaa qalbi basharin ibni aadan qalbigii uma intaa kadib qara wuxuu akhriyey tatajaafa junuubuhum can madaajic tatajaafa way ka fogaanaysaa junuubuhum wajiyaal way ka fogaatay junuubuhum dhinacyaalkooda can madaajic ilaa qowlihi qowlka laga gaaro falaa taclamu ma garanaysa nafsu naf ma garanaysa maa nicmo iyo barwaaqo iyo khayr ma garanaysa ofi loo qri lahum iyaga oo min qurati acyunin qabowsi ah xadiidkan waxaa soo saaray imam bukhaari raximahullah xadiid kun sideed boqol iyo labayo sagaashanaad can abi saciid khudri waxaa laga wariyey radia allahu taala anu arda wa abi hurayrata radia allahu taala anu arda ana rasuula waxay ka wariyeen labada saxaabi oo jaliilka ah ana rasul labadaba mukiriinta axaadiista nabigeen rag wariyay oo aadka badan ka wariyay kamid yihiin ana rasul rasulka al sl sl qal nabigeen wuxuu yidhi idaa dakhala ahlu janati ahlu jannada goorta ay galaan aljanata jannada yunaadii waxaa dhawaaqi munaadi mid dhawaaqa muxuu dhihi ina lakum adinka ayuu idiin sugnaaday an taxyaw inaad noolaataan falaa tamuutu aadan geeriyoonin abadan weligiin wa ina lakum adinka ayuu idiin sugnaaday an tasixuu inaad caafimaad qabtaan oo falaa tasqamuu aadan xanuunsanin wa ina lakum adinka ayuu idiin sugnaaday an tashibu inaad dhalinyarowdaan dhalinyaro ahaataan falaa tahramu aadan gaboobin abadan weligiin wa ina lakum adinka ay idiin an tancamuu inaad barwaaqaysataan oo nicmo iyo khayr ku jirtaan oo falaa tay abadan weligiina aadan ba's iyo dhibaato aadan la kulmin saas ayuu rabbigeen subxaanahu wa mid uu soo diray oo dhawaaqi ayaa saa u dhawaaqi weyaan munaadi dhawaaqi rawahu muslim marka adduunka marka la joogo qofka ibni aadanka ah geeri ayuu ka baqi jannada gudaheeda geeri malahan qofka xanuun ayuu ka baqi ama xanuun ayaaba dhibi jannada gudaheeda xanuun malahan qofka inuu gabooba ayuu ka baqi oo dhallinyarnimada ayuu aad u jecel yahay gabow jannada gudaheeda malahan qofka waxaa weye inuu dhibaato iyo baas la kulmo ayuu ka baqi jannada nicmo iyo khayr waxaan ahayn ma laha intaas waa barwaaqooyinka iyo khayrka ilahi subxana wa tacala jannada gudaheeda uu dhigay allahuma rzuqna aljanata waacidna min annaar ya rabbi alcaalamiin xadiidka kun sideed boqol iyo saddex iyo sagaashanaad can abi hurayrata waxaa la wariya cabdn skdowsi ana rasul rasulka sl sl qal nabigeen wuxuu yidhi ina adnaa maqcadin makaano fadhi meesha ugu hooseysa ina adnaa maqcadi axadikum midkiin makaano fadhigiisa meesha ugu hoseysa oo min aljannati jannada xaggeed ka ahaaday an yaquula lahu inuu u yidhaaho weyaan rabbigan tamana yadadiila la imow oo meesha aad rabta qalbiga ku qaba fayatamana kadibna waa yadadiilaysani wyatamanaa saas intaas intaasintaaakada fayaqul wuxuu leeyahy rabbiga subxana watacaala hal tamanayta miyaad diila miyaan la imaaday oo meesha aad rabto miyaad qalbiga ku qabsatay fayaqul wuxuu nacam ha fayaquulu wuxuu dhihi lahu isaga wuxuu dhihi rabbigeen fa ina laka adi ayuu ku sugnaaday maa tamanayta wixii aad niyada ku qabatay oo tamanisay iyo milahu isagoo kale oo macahu la jira weya rawahu muslim marka qofka muminka wixii qalbiga aad ku qabta rabbiguu siinayaa subxaana wa markuu jannada galo xadii kun afar iyo sagaashanaad can abi saciid khudri waxaa laga wariyey radia allahu tacala arda ana rasul rasulka wuxu kor sal qal nabigen wuxuu yidhi ina allaha alla weyne caza wajalla yaquul wuxuu u dhihi liahli janati ahlujanna wuxuu dhihi ya ahla aljannati ahlu jannow fayaquuluuna waxay dhahayaan markaas labeyka ku ajiibnay rabbanaa rabbiga anagoo wasacdayka dhurowga dhurayntaada qaba dhurayntaada adiga adna dhuraysa qaba wlkhayru wanaagoo dhanna fi yadayka ayuu ku sugnaaday wayaan fayaquul wuxuu lihi hal raditu miyaad raalli noqoteen fayaquul waxay dhahay wamaa lanaa maxaana daaray oo nagu dhacay laa narda aan raalli noqonayn yaa rabbanaa rabbiga nagow waqad actaytana adoonna siiyey maa lam tucti waxaadan siinin axadan qof oo min alcaalamiina caalamiinka ka mid a ama maa lam tucti waxaadan siinin axadan mid oo iyo qof oo min khalqi khalqigaada ka mid a fayaquul wuxuu dhihi alaa actiikum idin siiyaa afdala min dalika intaan idin siiy in ka wanaagsan ma idin fayaquul waxay dhahayaan wa ayu shayin shaykiiseeba afdalu ka fadli badan min dalik arrinka aad rabbiyow maxaa ka fadli badan janno iyo barwaaqo iyo weji caddayn aad noo nuurisay naar naga badbaadisay siraadka aad muxuu kalbarq khadf nagu soo marisay iyo hillaa biraqiroo kale wanaagga aad noo samaysay dembigana aad iska dhaaftay ha darajaadkanaga noo laalaabtay kowthar na waraabisay intaasoo um, dil eh, dilli carshika aad mu arshiga harkiisa aadna dhigtay intaas wanaag aad noo samaysay maxaa ka wanaag badan weyaan wayu shay sheekaysaba afdalka fadlibad min dalika arrinka isagoo nasiisay fayaqul wuxuu dhi uxilla calaykum waxaan idinku dejinayaa ridwaani raalli ahashadayda falaa ashatu ma caroonaya calaykum korkiina bacdahu gadaashi abadan weligii weli iyo abad idinma caroona weyaan rawahu muttafaqun caleyh waa nicmo aad u weyn ilaahay subxana wa tacaala faman zuxzixa can naar udkhil janad faqad faaz fowskaas waxaa loo kordhiyey inaan weligood loo caroonayn weyaan ilahay kuwaas sagaal iyo shanaad xadiidka ah can jariir bn cbdillahi waxaa laga wariyey radi allahu taala arda qal wuxu jariir kunaa waxaan ahayn cinda rasul rasulka agtiis ayaan joognay sala allahu calayhi waalihi wasalam fa nadara markaasuu nabiga eegay ila alqamari dayax ayuu eegay leylata albadri habeenka afari tobanaadka wa qaala wuxuu yihi inakum adinka satarawna waxaad arki doontaan rabbakum rabbigiina aragti run aad arki doontaan weyaan kitaabka iyo sunnada iyo saxaabada iyo aimada muslimiinta way ku ijmaacsan yihiin in waxaa weeyaan in rabbigeen uu qofka arki doono weyaan muminka ah hahay inakum adinka satarawna waxad arki doontaa rabbakum rabbigiin ciyaanan si bacwaan ah cad kamaa tarawna si ad u aragtaan hada alqamara dayaxan oo dayax inaad mxu dayax eh, afar iyo tobanaad jooga oo xawr iyo mxuuha daruur ay ka sokaynin qofki siduu arka eh, aragtidaas noocaas ah ayuu qofku arkaya rabbigii subxaana watacaala maxaa yeele qofka marka dayaxa noocaas uu yahay qofku dusan indhool lahayn wuu arkaya weyaan laa tudaamuuna aadan isku ciriirinaynin fii ruyatihi aragtadiisa weyaan rabbiga subana wataala allahuma jcalna minhum ya rabbi muttafaqun caleyh xadiidku sideed boqol iyo lix i sagaashanaad uuna dambeeyay insha allahu tacala kitaabka dhanba can suhayb waxaa la wariyey radia allahu tacala anu arda ana rasuula rasulka ale sal sl nabig rasuulka alle qaala wuxuu yidhi idaa dakhala haddii ay galaan ahlujanati ahlujanada aljanata jannada yaquulu llahu alla wuxuu yihi tabaaraka wa turiiduuna miyaad doonaysaan shayan shay asiidukum aan idiin kordhiyo fa waxay dhihi doonaan alam tubayid miyaadan cadaynin wujuuhanaa wajiyaalkanaga alam tudkhilnaa miyaadana gelinin aljanata jannada wa tunjinaa aadanaga badbaadinin min anaari naart naga badbaadinin fayakshifu kadibna rabbi wuxuu faydi alxijaaba xijaabka ayuu faydi asagii addoomihiis udhexeeyey famaa ucti lama siinin shay shay axaba ilayhim ayaga xaggooda loola kalga badan yahay min annadari inay eegaan oy daawdaan oy aragtiis ku raaxaystaan ilaa rabbihim rabbigooda weyn allahuma jcalna minhum ya rabbi alcaalamiin qaala allahu tacala alle wuxuu yidhi ina aladiina aamanuu wacamiluu asaalixaat yahdiihim rabbuhum biiimaanihim تجري من تحتهم الأنهاar في جنات النعيم dacwahم فيha سubحaanka اللهma وتaحyة فيha سلاam وآkhiru dacwama الحamdu لله رب العاalمين qال الlه al weyne wuxuu yidhi إن الذiina أkhyaarti aamanوu alle nabi rumeeyey wacamiluu camal faleen aلصaalixaati acmaaش susuuban yahdiihim wuu hanuunini rabuhum rabbigooda biimaanihim ayuu ku hanuunini imaankooda tajri way dareeraysaa min taxtihim hoostooda alanhaar wabiyaala fii janaatin janooyin iyo beera anaciim fii janaati الnaciimi janooyinka nicmada loo nisbeeyey dacwaahum allabarigooda barigooda fiiha jannada gudaheeda subxaanaka allahuma allow nasahnaanta wa salaantoodana fiiha salaaman weyaan iyo mxuuha isbarweydiinta isweydiinayaan wa aakhiru dacwaahum hadalkooda iyo alla barigooda intuu dhammaysana an lilaahi an mahad oo dhan lilahi alla weyna usugnaatay rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda ah saas weeyaan alxamdu lilah alla ayaa mahadsan aladii allahaas wahadaana nuga hanuuniyey lihaada ka nuga hanuuniyey wamaa kunaa ma ahayn linahtadiya inaan ku hanuunna ku hanuunno arrintaas iyada ah lowlaa an hadaana allah low in haduusan uga hanuunin allahuma allahyow salli u naxariis calaa sayidina sayidkanaga muxamedin muxamedin muxamed cabdika adoonkaada wa rasuulika rasuulkaada annabiyi lumiyi nabiga aanan wax qori waxna ahrinin wacalaa aali muxamedin maxamed eelkiisa iyo waaswaaji xaasaskiisa aayibaat aaahiraat waduriyati caruurtiisa kamaa salayt sidaad ugu naxariisatay calaa ibraahimna ibraahim wacalaa aali ibraahimna ibraahim eelkiisa ahalkiisa wabaarik barakay calaa muxamedin abi maxamed annabiyi ee nabiga alumiya aanan wax qorin waxna aqrin wacalaa aali muxamedin maxamed eelkiisa iyo waaswaaji xaasaskiisa waduriyati caruurtiisa kamaa baarakta sidaad u barakaysa calaa ibraahim ibraahim wacalaa aali ibraahimna ibraahim ehelkiisa fi lcaalamiina makhluuqaadka iyo caalamiintu inaka adiga fii dakhil macluumiin ama maa alcaalamiin caalamiinta gudahooda weyaan siaad u barakaysay inaka adiga rabbiyow xamiidun alla maxmuud ah ayaa tao la mahadiya majiidun sharaf badan ayaa tahay weyaan qaala almualifu mualifka imaam nawowi caleyh raxmat ullahi wuxuu yidhi faraqtu waxaan ka faaruqay minhu kitaabkan riyaadu saalixiin qoraalkiisa waxaan ka faaruqay yowma alithnayn maalin isniin ah raabica shahri ramadaan bisha ramadaan oo afar ah sanata sabciin sanata toddobaatan wa situmia iyo lix boqol lix boqol iyo toddobaatankii oo hijrada nabigeena ayaan ka faaruqo weyaan bidimishqa magaala dimishq layihao hadda maanta dalka suuriya loo bixiyey caasimadu ah ayaan ugu baxay ayuu leeyahay imaamka caleyhi raxmatullah kitaabkan marka mualifka xilliga uu qoray toddoba boqol oo sano ka hor ayaad qoray intaana waxaan leenahay raximahullah ilaahay u naxariisto allahu darajaati qaala imaam nawi caley raxmat marka mualafaadka ilaahay dartii loola qastay subxaana wa tacaala in qofkii ahlu cilmi ah ood ilaahay subxaana wa tacaala u yasira inuu qoro inuu qoro aad iyo aad bay u qiimo badan yihiin maxaa yeele kitaabkan ilaa qiyaami saaca insaa in loo wada u badan tahay lagana faa-iideysto maanta meel kastoo joogta masjid kasta tagta maktabad kasta tagta riyaadu saalixiin dadka suusuuban beerahooda ayaad arkaysaa oo aada looga hadlo ficlan kitaabkan awalkiisa iyo aakhirkiisa qofkii mara waxaa qof beer janna ku jiro weyaan beer janna ayaad ka dhaqaaqaysa tu kalaad ugudbi tu kalaad usii gudbi tu kalaad usii gudbi hadda imaamka caleyhi raxmatullahi wuxuu nooga khatimay alla aragti subxaana wa tacaala iyo alla raalli noqoshadiisa iyo jannadii alla qofka ilahy muxua u dambeey qofka muminka ah. markuu gala xaaladiisa ilaah naga mid yara kuwaase ayuu muxua ku khatimay horaanna magacaana riyaad saalixiin ayuu muxua u bixiyey beerayaalka ama beeraha ee dadka susuuban ayuu u bixiyey caleyh raxmatullah mar kitaabkan riyaad saalixiin waa kitaab cadiima aad iyo aad u qiimo badan ee dadka in badan oo kamid a ah waxaa laga yaaba riyad saalixiinka macnaha uu xambaarsan yahay iyo wanaaga ku jira inay nin yar ka fahamsan yihiin laakiin qofka ilahi waafajiyo subxaana watacaala oo kitaabkan awalkiisa ilaa akhirkiisa darso dhigto ku camalfalo beer muxuu ahay jannaado adduun insha allahu tacala mid aakhirna inu galbaan rajaynayna ilah waxaan ka baryana subxana watacala bismail usna wa sifaat wixii aan wanaag oon sheegnay iyo khayr oon kitaabkan ku dhex sheegnay inuu naga aqbalo wax alle wixii zalal iyo simbiriraxa iyo rabbi uusan raalli ka ahayn oon la imaanayn uu rabbi subxana wa tacaala dembigeeda naga dhaafo annaga iyo waalidiinta nagana dhashay iyo macalimiintii qur-aan ha noqoto ama cilmi ha noqdana baray iyo mashaaikhdana guud ahaan iyo waxa weeyaan qof kastoo annaga xaq nugula iyo saaxibadeen iyo in alle inta ka qeyb qaado kitaabkan iyo kitaabaha la ah inay taabagalaan dhigitaan dhigitaankiisa iyo muxuuah maritaankiisa iyo duubitaankiisa intaba ilaahay subxana wa taala dembigooda ha dhaafo darajadooda ha saramariyo ayaga iyo annaga dhammaanteena alfirdows alaclaa allah nagu kulmiyo maca alnabiyiina waasidiiqiina washuhadaai wasaalixiina waxasuna ulaaika rafiiqan cid kasta oo kitaabkan dhegaysatana oo kitaabkan muxuu ahaa duruustan aan marinay oo lixdan iyo iyo lixdanka cashar ah dhegaysatana rabbi subxana wa taala nugu baryaynaa inaad ilaahay subxana wa taala jannada geliyo inuu culamaa alcaamiliin rabbi subxana watacala ka dhigo inuu ilaahay subxana watacaala manaara khayr dad muxuu ahaa khayrka nuur manaaro u noqda uu rabbiga subxaana watacaala ka dhigo ayaan ilaahay u weydiinaynaa hada wallahu aclam wsala allahu waslama cala cabdihi warasuuli mustafaah